رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن sala allahu calayhi wasalam <clears throat> waxaa noogu soo dambeysay markii sulxudaybiye dhammaatay kadib inuu rasuulku bilaabay inuu waraaqooyin uu dacwada uduwachayo uu u diro madaxdii iyo amiiradiida waxaa noogu soo dambaysay rasuulka sala allahu calayhi wasalam warqaddii uu u diray uuna u diiday ninka camar lagu magacaabo labadii wiil ee walaalaha ahaa jayfar iyo walaalkii cabdi oo labadaba cumaan u telinayey intaa ka bacdi dood dheer iyo hadal fara badan kadib ilaahay mahadii labadaba way islaameen taasaa markaa noogu soo dambaysay bayna almuslimiina ayaanu gelaynaa muslimiintii baykooda iyo wa baqiyati alatraafi dhinacyaalkii kale mar allaala markii qoraysh heshiis lala soo galay wixii kale oo darafyaalka kale ahaa io muslimiinta maxaa dhex maray kaana wuxuu ahaa cahdun heshiiskii alxudaybiy heshiiskii xudaybiye wuxuu ahaa miihaaqan ballan yanusu caddaynahaya calaa wadci alxarbi dagaalka in la joojiyo cashara siniin toban sano muddo toban sano ah inaan la dagaalamin ayuu heshiiskii xudaybiye caddaynayay wa bifadli haada alcahd heshiiskaa fadligiisa amina rasuula allaahi rasuulku wuxuu ka aamin galay oo aamin uu ka noqday min akbari cadiyin cadowkuu ugu weynaa lahu uu rasuulku lahaa fii jasiirati alcarabna uu ku lahaa amni ayaa dhex maroo waa la heshiiyey inaan toban sano la dagaalamin cadowgii jasiirada carab uu ku lahaa wahum quraysh quraysha ayay ahaayeeni wa tafaraqa rasuulku wuxuu u soo faramarnaaday litasfiyati alxisaaba inuu xisaabta iska tasfiyeeyo inuu iska nadiifiyo ayuu nebigu u soo faaruqay litasfiyati alxisaabi xisaabtooda inuu meel saaro maca akhbafi cadiwi cadow kuwa ugu xun oo lah rasuulku uu lahaa makran xagga dhagarta wa kaydan xagga shirqoolka wa khataran xagga ballanfurka iyo wa iqraa'an xagga iqraha iyo boorinta lilaxsaabi xisbiyada la soo booriyo in inta lasoo loo taga lagu soo kiciyo dad cadowgii ugu akhbadsanaa ayuu nebigu ballan ku qaaday oo u faaruqay inuu xisaabtooda ayagana iska nadiifiyo wahum kuwaana alyahuud yuhuudda waaye wa kaanuu waxay ahaayeen mutamarkisiine kuwa markas ahaan ku samaystay oo degan bay ahaayeen oo markas ka dhigtay mutamarkisiina fii khaybara khaybar ayaa markas ii saldhig u ahaa iyo wamaa waraa'ahaa wixii ka dambeeyey khaybar oo min jihati shamaali dhanka waqooyi xigta dhanka waqooyi oo khaybar wixii ka dambeeya iyo magaaladii khaybar yaa markas u ahayd wa baynamaa waqhtuhu asaga rasuulka oo yastaciddu u diyaargaroobaya lilkhuruuji inuu u baxo uu aado ilayhim xaggooda xadaad waxaaba dhacday xaadiatan ukhraa dhacdo kale oo iska fudud dhacdo kaloo khafiif ah ayaa dhacday intuusan nebigu u aadin nimanka yahuudda inuu u tago wahiya dhacdadaa dhacdayna waa khaswatulghaaba duulaankii lagu magacaabahayey khaswatulghaaba kaasaan haddana gelaynaa khaswatulghaaba haabadii iyo hawdkii duulaankii sii waaye wa bayaanu daalika kaa caddayntiisana wuxuu ahaa anna rasuula allaahi rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam ayaa kaana wuxuu ahaa qad arsala mid diray liqaaxa liqaax ayuu markaa diray liqaaxatan ayuu markaa diray halo dhowr geel ah litarcaa say u daaqaan oo loo soo daajiyo fii jihati alghaaba dhanka haadada ee howlka iyo duurka liqaaxiiyo awrarkii ama halooyin ayuu markaa u diray waa suuragal inay irmaanaayeen ama ahaayeen deh kuwa markaa uur leh binaaxiyati naaxiyad ayuu markaa oo binaaxiyati uxud markaa ku taala naaxiyada uxud ayuu markaa ku tiilay qaadada oo meeshaasaa markaa uu u diray nebiga geedo wa kaana macahaa waxaa micigooda ahaa oo la socday owrarka geeliyaasha waxaa la socday oo micigooda ahaa oo rasuulku uu ku daray baa loola jeedaa geelihii markuu rasuulku diray si meesha loo geeya wa kaana macahaa hulaamahu addoonkiisii baa la socday rabaax la yidhaahdo waraaci qawsaarkiina waa la socday wa salamata ibnuulaqwacna waa uu la socday saddexdaa nin ayaa geela uu ku daray nebiga wa kaanad maca salama salama micigiisana waa salama ibnuulaqwace farasun faras ayaa lahaa faras ayuu watay oo liabii talxa lahaa faras abii uu lahaana yuu watay fa aqaara waxaa soo weeraray cabdiraxmaan ibnu cuyayna alfazaariya ninka lagu magacaabo cala alibili geelkii nebigu weerar ku soo qaaday geelidii nebiga uu meesha u diray khaabada ayuu soo weeraray ninka fa qatala arraaci qowsaadkii buu dilay wastaaqa alibil geeliina wuu qunsaday ajmaca dhammaantiida xabadna kana tegin qowsaarkii geela dhaqaaleynayeyna intuu dilay yaa wixii geel ahaa ee meesha nebiga u joogayna wuu qunsaday fa actaa salama wuxuu siiyey farasahu faraskiisii rabaaxan ilaa ninkii qowsaarka waa la dilay rabaax oo mawle oo ahaa nebiga gulaamkiisa iyo salaamo bni aqwac waa ku soo haray salama faras kuu watay rabaax buu siiyey liyusrica ila almadiina si uu madiina deg ugu tago faraskan qaadee dheeray buu yidhi orod magaalada tag una soo sheeg dhacdada dhacday wayuhbira uu u sheega bilxaaditi wixii markaa dhacay wa qaama wuu istaagay huwa asagana calaa akinatin ayuu buurtii korkeedu salama ku istaagay faistaqbala almadiina madiinow qaabilay salamo asageena saa kuma istaagine intuu buur ku istaaguu madiine u jeestay wa saaxa wuu qayliyey biaclaa sawtihi codkiisa kii u dheeraa yaa sabaaxaah buu yidhi waa wareeg maqasheen <laughs> saasoo kale waay yaa sabaaxa alla waa waray waa waray wuu qayliye macnaha alaaa maraatin saddex jeer buu yidhi marka ciidan jeish la kicinayee la rabo in loo digo ayaa la isticmaalaa uma intaa kadib kharaja wuu baxay salama fii aafaari alqawmi qoomka raadkoodii buu qaaday waa keligiis ciidankii dhan ee geela dhacay buu ka daba orday yarmiihim asagoo ku ganahaya binnabli gamuuno asagoo leebab iyo fallaaro ku tuuraaya ayuu ka daba cararay wayartajisu geeraaraya oo dhahaya khudha ana ibnu alaakwac walyowmu yowmu rudac saasuu markaa dhahaaye khudha qaado leebkaan iga qabso kii uu tuuraba mid buu la aadaa uu leeyahay khudha ana ibnu alakwac inac wac baan ahay walyowmu maanta waa yowmu rudac waa maalintii boqomada la baabi'inayey rudac macnaha waa maalinta maangaabyaalka iyo caqlilaawayaalka maalintii la tirtiray waaye falam yazil ma uusan ka zuulin salama yarmiihi inuu ganahayo ku tuurahayo wayacqiru bihi uu ku bacangoynahayo boqontana uu oga jebinayo salaaraha uu tuuraaye waidaa rajaca hadduu ku soo laabto ilayhi salama xaggiisa minhum gaalada xaggooda faarisun nin faaris ah nin hadduu is yidhaahdo ninkan canugan yare idin falaaraynayo ku laabo oo saan intuu faras asoo wata ugu soo laabto jalasa salamo wuxuu fadhiisanayaa fii asli shajaratin geed salkiisa wa ramaahu wuxuu ku tuurayaa gamiinkii say saasuu ahaayeenaa naftii u timid wadakhaluu waxay galeen fii madiiqi jabalin jabal meel ciriiri ah jabal meesha dayiq ka ahoo meel jabal ah oo dayiq ah bay galeen say uga gambadaan facalaahu wuu koray asagana jabalkii intuu kor ka koray ayaa wa akhada wuxuu bilaabay yurdiihim inuu ku hoobinayo bilxijaarati dhagxaanti dhagxaantii yaryareed ee buurtii ay hoosgaleen saarnaa kor yuu ku soo qubayaa haddana yuu ku soo daadejinayaa uu ku soo dilindilaynayaa falam yazal ma uusan ka zuulin salama kadaalika inuu sidaa yahay xataa taraku libila ilaa geelkii dhow ay wa tageen kullahaa dhammaantii war muxuu inkaarqabahan idinku daba taagay soo geelaan soo maaha nafta idinkugu keenay geelaba u dhaafay dhaheen geeyi oo dhanba ay kaxaynayeen intay dhaafeen ay markaa uga tageen laakinahu laakiinse lam yazal ma uusan ka zuulin yattabicahum inuu raacayo wayarmiihim uu ku tuurayo falaarihii macnaha geelkii markay ka tageen xataa wuu ka hari waaye ina marka horaa loo baahnaa maxay u qaateen ayaga geel ujeeddadayooda ka weynaatayba hadda geelii markay ka tageen buu haddana raacsi iyo raacdays uu ku sii bilaabay uuna ku tuuraayo ee leebabkii xataa alqow ilaa ay u tuureen haddana ay rideen amaaثiina burdan soddon go dhar burdi ahoo go'wan wanaagsana xinid dhar la'aan ay jirto waaye soddon dhar bay u tuureen iyo wa rumxan soddon ee iyo iyo soddon rumxan oo waramo ah soddon waramona way tuureen yastakhifuuna ay iskhafiifinayaan macnaha culayskaa saaran iyo dharkaa iyo waxa ay wataan ayay u tuureen si uga haro waxay dhaheen warankaana u tuura dharkaana u tuura idinkana cagaha wax ka daya ha idinka haree taana markaa way sameeyeen fa kaana wuxuu ahaa salama yajcalu mid yeela calayha dharkii korkooda wixii ay tuureen akwaaman ee tuurar wax akmaam ahoo goobogoobo ama tuur ah oo min alxijaarati dhagxaan ah maasaa dhar ujeedada ayagoo rabaa ujeedaaye mar allaala markay wax tuuraanba akwaam iyo tuur waxoogaa dhagxaan intuu soo qaado yuu dusha uga saarayaa sababtu maxay tahay liyucrifa bihaa si oo uu ugu fahmo calaamad inay noqoto inaan laga qaadan karin oo sameeyu leeyahay ayuu muujinayaa wuxuu rabaa inuu kuwana sii ceersado alaabtana meesha ay u taalo markaasuu wixii ay tuureenba tuurtuurmo dhagxaana ayuu saaray si loo ogaado inuu ibnu akwac leeyahay liyucrafa biha wa jalasuu way fadhiisteen markii nafta u timid raggii fii mutadaayiqi haniyati haniyada ama buurta ee buurta ee ciriirigeeda macnaha faniyada waa waa laba buur meeshay iska galaan meel dayiq ah jidkwaa jidka meel dayiq ahoo ciriiri ah ayay fadhiisteen fa jalasa ibnuulagwacna wuxuu fadhiistay calaa ra'si qarnin buurta kor meesha dayiqa markay galeen buu kor u koray asagana calaa qarnin waa buurta korkeeda fasacida ilayhi waxaa soo ah arbacatan afar nin oo raggii cadowga ka mid ahaa waxay dheenka nafta noo keenay halkan yariiska ah bal anagaa u tegayne sugbal fasacida waxaa u soo qasday ilayhi xaggiisa arbacatan afar nin faqaala wuxuu yidhi hal tacrifuunanii hormarkaad isoo aadaysiin mii horta ani ani ma buu yidhi hal tacrifuunanii ana salamatu ibnu akwc ahay buu yidhi wallahi salamaan ahay laa atlubu minkum laa atlubu ma dalbo minkum xaggiina rajulan nin ma caybsado macnaha nin idinka idinka mida oo aan dalbado oon caybsado ma jiro ilaa adrakatu waan haleenayaa nin aad u orod badan buu ahaa haddaan qof ceebsado idinka idinka mid ah waan soo qabanayaa buu yidhi walaa yatlubunii ima ceebsanaya anigana axad idinka idinka midoo faydurukini isoo haleelana ma jiro kii ani aan bursado waa soo qabanaa kii isoo ceebsado ima gaari karo ma ogti martuna in agwac ahay markuu saa ku yiriyey niyad jabeen farajacuu way laabteen marka farajacuu way laabteen oo gadaal bay u gurteen wa bacda xiinin wakhti kadib ra'aa wuxuu arkay salamatu fawaarisu rasuulillaahi rasuulkii ilaahay fardooleydiisii gargaar baa u yimid intaa keligiisaa dagaalamaya intaysan weli ciidanka soo gaarin oo nebiga iyo saxaabadiisii intii soo raaci lahayd aysan soo gaarin intaasoo howl ah ayuu qabtay salama ibni akwac wa bacda xiini waqti kadib ra'aa salama wuxuu arkay fawaarisu rasuuliillaahi rasuulkii ilaahay fardooleydiisii yatakhallaluuna ayagoo ka soo dhexdhex baxaya ashajara geedihi awalahum waxaa ugu soo horeeyey akhram ninka lagu magacaabo humma qadaadaa ku soo xigay uma almiqdaad baa ku soo xigay fa jaa'uu way yimaadeen waltaqaa aqrab aqram wuxuu la kulmay waltaqaa waxaa kulmay aqram oo ka socday saxaabada iyo wa cabdiraxmaan wa cabdiraxmaan ibnu cuyoonkii madaxda u ahaa nimankii geela dhacay facaqara wuu boqon jeriyey aqram farasa cabdiraxmaan marka ugu horaysayba faraskii cabdiraxmaan ayuu ka jebiyey dheh facaqara aqram farasa cabdiraxmaan watacanahu cabdiraxmaanna wuu ku duray faqatala wuuna dilay kaas horta meeshaasaa lagu dilay wa taxawala wuxuu ku wareegay calaa farasihi faraskiisa faraskana waa lagala wareegay faraskiisii buu ku wareegay falaxiqahu wuxuu haleelay abuu qadaadana ayuu haleelay wa qatalahu wuu dilay dacnan facaqara waltaqaa waxaa kulmayne akhram iyo wa cabdiraxmaan facaqara caqara akhram akhram wuu buqan jebiyey farasa cabdiraxmaan wa tacanahu cabdiraxmaanna wuu duray faqatalahu wuuna markaa dilay oo macnaha waxaa la dilayaa ninkii saxaabiga ahaa wa qatalahu wuu dilay wa tacanahu cabdiraxmaan faqatalahu wuu dilay wataxawala calaa farasihi faraskiisuuna markaa ku wareegay falaxiqahu abuuqadaadaa haleelay oo ka daba tegey waqatalahu asagana cabdiraxmaan buu dilay dhacna diritaan qofka ugu horreeyey la dilay waa akhra marka saasay noqonaysaa fa jaa'uu way yimaadeen waaltaqaa waxaa kulmay akhram iyo cabdiraxmaan cabdiraxmaanoo madax u ahaa nimankii gaala ee dhacay ee cadowga muslimiinta ahaa facaqara akhram akhram wuxuu isla markii bilaabay inuu boqon jebiyo farasa cabdiraxmaan cabdiraxmaan faraskiisii wiilkii saxaabiga cabdiraxmaan kii hogaaminaya ciidankii weerarka muslimiinta ku soo qaaday geela ka dhacay yaa faraskiisii la boqon jebiyey wa taacanahu akram waxaa duray cabdiraxmaan faqatalahu eeba intuu ku qaatuu ku dhiftay wuu dilay wiilkii saxaabiga meeshuu ku dhintay farasna wuu watay cabdiraxmaan marka faraskiisii wuu boqon jiran yahay muxuu sameeyey wataxawala wuxuu ku yareeyey calaa farasihi faraskii aqram falaaxiqahu waxaa ka daba tegay cabdiraxmaan abuu qadaada waqatalahu asagana wuu dilay طacnan dultaan buu ku dilay waran buu ku duray wafara albaaquuna intii soo hartayna way kaa carareen way kala ordeen fadaaradahum haaulaa'i alfawaarisu waxaa ceyrsaday markaa nimankii fardiilayda ee muslimiinta wa macahum waxaa la socda salama yacduu wuxuu ku bursanayaa asagoo ku ceersanaya calaa rijlayhi lugihiisa salamna cajiib badan buu ahaa fardeelaydii muslimiinta raggii cararay yay ka daba ordeen salama ninkii ahaana faras ba wata asaga lugii wax ka degay raggii bursanaa faraskana fardahana kama dheeraynayaan rijilayhi buu ku ceedsaday asagana wawasaluu way gaareen cadowgii qabla guruubi ashamsi intaysan qoraxda dhicin ka hor ilaa shacbin meel gol ah fiihi maacin biyo uu ku yaalo musamaa lagu magacaabo bibiiqaradin biiqarad meel la yidhaahdo ceen oo biiqarad la yidhaahdo meel gol ah oo ku taala iyo cadowgii gaareen walaxiqa bihi waxaa haleelay oo ka daba tegay rasuul allaahi sala allahu calayhi wasalam may wawasaluu way gaareen qabla quruubi shamsi qoraxda bicitaankeedii ka hor ilaa shacbin bay gaareen meel gol ah fiihi maaun biyo uu ku jiro yusamaa bidiiqarin lagu magacaabo wa kaana qad nazala bihi waxay ahaayeen meeshaa kula degay alcadiyu cadowga cadowgiibaa biyihii kor degay liyashraba minuu uga cabo wahum ayagu citaas citaas waxay ahaayeen citaashun kuwa ooman bay ahaayeen kuwa ooman bay markaa ahaayeen fa ajalaahum waxaa ka cayriyey canhu biyuu xaggiisa gaaladii salamatu diramyatin naftu weli usii keenaya intuu orod uga daba tegey yaa markay biyihii cadcay istaheen yuu leeg iyo fallaar iyo gamoon uu markaa ku bilaabay salama markaa ka ceyriyey fa ajlaahum wuu ka raray canhu xaggiisa salama birannatin tuurid wa bihi rasuul allaahi rasuulkii allah markaa soo haleelay sala allahu calayh wasalam iyo walfawaarisi fardoolaydii cishaa'an wakhti cisho ah ay markaa yimaadeen faqaala salama wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayo alqawmu qoomku ciqaashun way oodan yihiin biyo waan u diiday ceelkii ku kama siimin falow bacafanii haddaad ii diri lahayd oo fii mi'ati rajulin boqol nin keliya aad ii dhiidi lahayd oo igu lahayd akhadtu waxaan soo qaadan lahaa bicanaaqihim qoorahooda iyo wasarxihim xeedhahooda sarxiga ay wataan xoolahoodii qoorahoodaba inta waa la imaan lahaa rasuulka ilaahay dadku waa taala yihiin saakoo dhan baan bursanayay maantoo dhan ceelkii markay yimideenna waa kala carareen cataash baa ku sugan iyo oon haddaad boqol nin ugu darta ka waran ayagoo dhanba kuu keeno qorahooda iyo xoolahooda faqaala rasuulku wuxuu dhahay yabna alatwaac ina atwaacow malagta waad milkisay oo raggii waad milkisay gacantaad ku dhigtay ee fasjix tartiibsaduu yidhi khalaas iska dah halahaan ka bal waxaa samaynaysaa salamow malagta waad milkiday gacantaad ku qabatay waad ku guulaysatay ee fa asjix buu yidhi nebiga tartiibso ay talatuf buu la jeedaa macnaha uma intaa kadib qaala wuxuu yidhi innahum ayagu rasuulkaa dhahaya la yuqra'una waxaa lagu martiqaadayaa alaana hadda fii bani khatfaan reer bani khatfaan way gaareen waddankoodii dadkoodiibay dhex tageenoo wixii cunto ahaana waa la siiyey martiqaad bay ku jiraan iska daay ma gaaraysaani wa actaahu rasuulku wuxuu siiyey ninkii salama ahaa sahman sahman raajili nin lug ku dagaalamay qaybtiisa iyo walfarisi nin faras ku dagaalamay qaybtiisa inta waa isugu daray rasuulka sal alla calah wasalam wa ardafa wuxuu soo fangeliyey cala alcadadaa'i hashiisii cadba ahaydna ama faraskiisii yuu gadaal ka soo saaray wa qaala wuxuu yidhi khayru fursaanina fursaanteena ee fardoolaydayna kuwa u khayr badan alyowma maanta abuu qadaada waaye muxuu ku noqday cabdiraxmaan buu dilay cabdiraxmaan oo ninkii akhrana naga dilay ciidankaana isaga hogaaminayey ayuu dilay marka fardoolaybayna maanta abuuqadaadaa u khayr badan wa khayru rajaalatina kuweena lugta ku dagaalamayey ee maanta rajaalada ahaa ee ku dagaalamayey ee lugta ciidanka lugta ahaana waxaa u khayr badan abu salama macnaha abusalam ibni akwac buu markaa ula jeedaa ninkaasaa markaa u khayr badan waqacat way dhacday haadihi alghaswa ghaswadan ayada ah qabla khuruujihi rasuulka bixitaankiisa ka hor ilaa khaybara khaybar intuusan u bixin bialaaati ayaamin saddex maalmood intuusan nebigu khaybar aadin saddex maalmood ka hor yay ghaswadaa dhacday qaswadaa lagu magacaabo qaswatulgaada oo ragga intay geelii xadeenay dhaceenay moodeen inay iska bixi karaanay fakan karaan wiilkaas salama ibni aqwac ee saxaabiga ah ee rabbi subxaana wa tacaala geesinimada orodka degdega firfircoonaanta isugu daray yo ilaahi subxaana wa tacaala garabka ku siiyey oo ka soo celiyey marka waqacad way dhacday haadihi alqaswa duulaanka asagaa qabla khuruujihi nebiga bixitaankiisii ka hor ilaa khaybar uu u baxay ka hor bialaaati ayaamin saddex maalmood ka hor macnaha markuu khaybar aadaayey saddex maalmood ka hor ayuu duulaankaa dhacay waqad istacmala wuxuu madax uga dhigay fiiha magaalada fiiha duulaanka dhexdiisa cala almadiina magaalada madiina wuxuu madax uga dhigay uu ku sii dhaafay inuu u sii joogo ibnu ummi maktuum ninka lagu magacaabo alaa asaguu ku dhaafi jira wa acta alliwaa calankiina wuxuu u diiday lilmiqdaad ninka markaa lagu magacaabo saxaabiga miqdaad ah ayuu calankiina markaa rasuulku u diiday marka taasaasoo kala dhex gashay qhaswadaasaana markaa dhacday adaraafihii kale iyo dhinacyaalkii kalena rasuulku saasuu markaa ugula tacaamulayey khaasatan yahuuda kadibna waannu arki doonnaa rasuulku wuu dhaqaaqayaa sala allahu calayh wasalam wuxuuna qaban doonaa ama uu sii aadi doonaa magaalada ama degmada ama xaafadda khaybar qaswatu khaybar ayaanu geli doonaa balse meesha inuu joogto wabillaahi towfiiq wallaahu subxaanahu wa tacaala